ilahay rasul shay may bahaaday yuksir huwa rasulka min maain badan iya yuksir nabiy nabag badiyaay an e yaqula ininka gooli asxaabi asxaabi nabiy nabag asaabtisanka gooliya e badiyaay hal ra'aa axadun axad aragay axadkaasoo minkum isinsin min ru'yan hilima aragay fayakus nabiy nabaga fasiraay alayhi alal axadi axadka korshay fayakusu may kiseeyeyay dhe alayhi ala nabiy naboo korshay mangasayayey man kofosha allahu ilahi doonay yadusawa manki nagasay wainahu ina rasuula sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka lana unmaynin aray daata kadatin fi kadatin subacdo inahu shaniya ataani ma laylata alaylata ukatahay aatiyani lama koyen ya inkooyen wainahuma aatiyenka gaala li an ma ingaren in dalig haba waini anin in dalagtu bahi macahuma lamadi macasho yala bahi waina un atayna teni calaa rajulin rajul korsheeyaseen xadis yani wa kay abi jamra leywa can samurata mna jundu ana qaala may ka goray samura kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sha may haday mima in badan rubama in badan ya yuksir nabiy nabog badiyaay an yaqula inika gol asaabi asaabi nabiy nabog asaabtisan naro badiyaay hal ra'aa aragay axadun axadkaas oo minkum isinsin min ru'yan hilima aragay sa eraay lang isinsin aragi jare marka salaasuba tukado dadkaas wajesada rasuulka markaasa saasgada wartada fayakusu may giseeyeyey caleyhi ala nabiy nabo korshay may giseeyeyey man yagiseeyey shaa allahu ilaahay doona yagusahu amankini gisey lan yani dadka bersho wala sheegeen anhang ah aragi anhang ah aragi saasa erahen wa wainahu shaniye gaala nabiy nabo lanaa unmayningaray data kadaatin fi kadaatin subaxdo fishe barjinka subaxdo fishe salaa suba fishe mayningaray marki la tukadi inahu shaniye ataa may kooyay ni an ma inkooyay rasuullaahi ahaa alaylata fi laylati oketahay ma inkooyana aatiyani lama kooyayan ya inkooye wa inahuma ina alaatiyeyni lama inkooyen gaala ma ereena li an ma in ereena indarig habaya yeren wa ini anin indalabtu bahi macahuma maca rajulayni lamadi rajul macashoola bahi wa ina unatayna seni cala rajulin rajul korshiya seni rajulkaasoo mubajicin jiif wa idan rajulka merjiif yan seni waidan isla marki aakaru rajulun aakaru rajulko kalena daa'imun surunyi alayhi cala lmudajici tanjiifa korshee surunya bisakratin gadaabiye lisurunyi shiid oo wiin oo usungaado korna eedan wiinga lisurunyi sakra maylera shiid bileerino eedan wiin bisakratin gadaabiye lisurunyi waidan isla marki huwa rajulki waabiyahwi lahoobade rajulki surunay oo shiidka garanti sudankahay lahoobade bisakrati dadaabiye lahoobade lira'sihi ala ra'sihi ra'si lmudajici ki ji madasheelahobade shiidka win ayaa sadanhay lanka untan ji madada juku kusiye gornyo la burburiyaayo shiidko lahoosna dikari kokar korlan kujeeya oo kale taasaan burburiye wa fa yatloko huwa rajulki burburiye ra'sahu ra'sa almudbajici ki jifi madasha iya burburiye fayatadahdahu may ba garguurideeye alxajaru shiidka iya garaangare fayatadahdahu garaangare alxajaru shiidki lanka madasheelkadafudi iya garaangare haahuna dhinin jedin yen gargar garangare a hauna jedin yen garangare fayatabacu alxajara fayatabacu alxajara fayaakuduhu falaa yarjicu ilayhi xata yasixa raasowa fayatabacu alxajara fayatabacu rahe alxajara shiidkiya rahe fayaakudu huwa rajulki gaade fayatbacu huwa rajulki surunay rahe alxajara shiidki garangariya kudabgalay rahe fayaakudu huwa rajulki gaade huwa alxajara gaade falaa yarjicu huwa rajulki magnagado ilayh ila mudbajici kijifi mangnagadaw xataa yasixa ra'su ra'slmudbajici kijifi madisha inti kufiawadaw kama sidi kana huwa ra'saga hardhaanhay sidi hordhaanhay intin kufiawadaw uma yacuud rajul gaaimu nagade caleyhi cala lmudbajici kijifi korsheeya ka nagade fayafcalu fale bi bilmudbajici kijifi gobodisa ka fale mitla maagi oo kaliya ka fale facala rajul rajul ka falay almar almarata tookid iyal ula hor ka fali oo kaliya ka fale waay mitlama aladigi oo kale yakafalay facala rajul rajulka faray almarata tookidi alulaa horkafali oo kale qaala may kagoolay golsan maray lahuma rajuleenki may ngaray subxaana allahi ma hadani qaala rajul qaala nabiyu nabo may kagoolay de golton maray lahuma lirajulayn lamadi rajul may ngaray subxaana allahi tansihan lilahi aliya dahirsanaan usugnaati subxaan allahi usabixuka usabixu dahire subxaan allahi ala dahirsanantisa dahire wa subxaan allahi tansihan lah lilahi aliyadaysnaan an sugnaati kalimatu tacajub marki laliyaabo liyaabo saasere ma haadani lamadi rajul main lamadan koona dad dilahay koona dadnay dad dhaawacahay koona la dhaawacahaymeyo kaala lamadi rajul liyan maynaren indaligaba indaligaba fanbalagna bani faatayna seni cala rajulin rajul korshen seni rajulkaas oo mustalgin goorgoorson ligafaa gafa rajuli rajulka goortison goorgoorson mustalgin goorson ay min alistilgaai wahuwa irtijaac jiifado cala dahri iritilka jiifad waa goorgooran jiifa mana ligafaw goortis mustalkin goorgoorsaday ligafaw gafar rajuli rajulka goortiso goorgoorsaday waidan aakaru waidan rajulun aakaru rajulka kale qaaimun kisurungu aleyhi ala rajuli rajulka korshey kan goorgoorsan korshe surunyiwa waidan rajulun aakaru qaaimun kisurung aleyhi ala lmustalki ki goorgoorsanay korshe surunyi bikaluubin biryala surunyi birgob bikaluubin birgobyala surunyi o min cadidin bir eh birtan birkawaanka leera godo hagodon taas oo kale la surunyiwa waidan isla marki huwa rajulki gaaimkahay yati seede axada shikey waji waji lmusalgi kii goor goorsanaayo wejishay wejigaas lamadiis yani waa kay dhaban koosho yan seene a lamadiis dhaban koosho on seede aruurta meela kudhan balanta yani meelan ku seede fa yusharshiru tariige shidkahu dhaban she tariige ilaa gafaahu goortisa tariige waman khirahu sanduley she tariige ilaa gafaahu goortis wacaynaho tariige ilaa gafaahu goortis uma yataxawalu rajul lgaim rajulki gaaimki wareega ila ljanibi ay waidan isla marki huwa rajulki gaayimka yati seede ahadda shiey shiey waji wajilmustalki ki goorgoorsanaay wujise wujigaas lamidis dhina lan wujig lamadis dhina koosho an seede fa yusharshiru dhambale fa yusharshiru huwa rajulki gaayimka ay dhambale shidahu shidal mustalki ki goorgoorsanaay dhabinshe iyo dhambale ilaa dafaahu goortisan dikeen dhambale wamankhirahu fa yusharshiru dhambale mankhirahu mankhira mustalki ki goorgoorsanaysan dulaashay dansheeye dhan bale idaa kafaa goortisan dhan bale wa caynahu fa yusharshiru dhan bale caynahu cayn almustalgi ki goorgoorsanaa ilisa dhan bale idaa kafaa gafa lmustalgi ki goorgoorsanaayo goortisan tikeen dhan bale waa uma yatacawal lmalaku rajulki wareege malaki rajulka ha ila ljanibi diniga alaakari kaliyan wareege fayafcalu rajulu rajulki fala bi bilficli ficilkiya bi birajuli fa fayafcalu rajulu rajulki fala bi bilmustalgi ki goorgoorsanaya kafalay mila ma aladigi oo kaliya kafalay facala rajul falay bijanib lawali janibki ul dhinig ul sinta tarige anta tariga wa fama yafrugu mafarug nagdaw fama yafrugu huwa rajulki mafarug nagdaw min dalika ljanibi janibkaas ayta tarigo shay makufarug nagdaw hataa yasixa anti kufiya wadaw dalika aljanibu janibkaas kaas kale anti kufiya wadaw kama sidi kana aljanibu janib kordhaan hadi oo kale janibka hodata tarigo kan kalen horan kufiya wade wa taasa laka cadaabe qaala nabiy nahu may ka goolay yani wa kay hinfayahay qaala nabiy qaala qaala nabiy nahu may ka goolay qaala lamadii malag yani wa kay masadilay aha gulton qaala nabiy nahu may goolay gulton mere subxaana allahi tanzihan lilah haliadahisnaangan sugnaasi kama yani wa kay ma haadani raj lamadan rajul may haadeen qaala qaala nabiy nahu may ka goolay qaala lamadii rajul may yareena li an may ngaranin darigapa darigapa fanbalagna bani faatayna seni ala misli tanhuri taanur oo kaliyaseni maclushaahidka ada baabka hadisi dheer lankumuraada oo dhan may buamireeda moodani lankan dhaban sheele dhambalaw been sheegage beentiis afarta jaanib deeras ya aakhira usuna yani afarta jaaniba lanta tariige sidi addunya markidoogiis beentiis afarta jaanib deerasi oh, ya usuna aakhira nangigaabe afarta jaanib wejigii oonaya usu kaadala jira beenta kaadalahay lanta tariige baabu taciim lkalib yaki jarni baabki oonaya oh, xadiiska meel iskuwaafagaayana inad dareentolan baahayi maclushaahidka ada may bu aha rajulka mustalgage goorgooran jiif oo bilkalugn lakoeyo wijishay walta tariige afarta janibal taribalilay usi been addunya marki roogi beenga sheegi jari beentis afarta gibli deeras afarta jay deeri jarti sidii hadana cigaabay sun afarta jayl inta tariige wijishelilay taasure aduma alshahidka meel waa inta kale yani baabsho goono waa aqaala qaala kulton may kagoolay faatayna seni fandalagna tabni faatayna seni ala mitli tanuuri tanuur oo kale yaseni gool tanuur nag oo yaseni way faaxsibu ana may bamaleeya raawga hadis kuriyaale faasibon may maleyey anahu ana shaiki bala raawilegeder bala raawi raawga hadiska uliya meray faasibu anana may maleyey anahu ana shaiki sheekayni gaala shaiki sheekayni kagooryan maleeye faidan fihi wa ini sheekay saasaryan maleeye rasuulkana saasari faidan fiihi fi tanuuri tanuurka fishay may kasugnaaday lakadun huumow ishankariya kasugnaaday waaswaatun soodiyaaliya kasugnaadeen fadalacnaa dalacnay fiirinay fiihi fi tanuuri tanuurki gudaasha walika jargaylabka weerahay soo fiirini faida fihi fi tanuuri tanuurka fisa may kasugnaadena rijaalun migil wanisaaun bilam curaatan gagaawiya kusugnaaden wa oo addunyo marki rooga kagaawiyaayen sini ini isufiriyaan humatiskasama ay jiran yoogiyaa sadilakuwele meelelkaya gaabe waidan hum yo hum yani rijaali inisadi yatiimankooya him rijaalasoy lahabon hula oogyankooya min asfala hoosashe oogankooye minhum min arijaali wanisa rijaalasi bilaantaas oo tanuurka ka jiran oosiyo ogonka kooye waay oogi boob kooyo handhawaag faida ataa huwa lahabki hadii hulaagi hadin kooyo faida ataa dalika lahabu faacilku akay faidaa ataa hadin kooyo hum rijaali nisaadi dalika lahabu oogas hadin kooy lowla o gayliyaayan buuqeen lawla o gayliyaayan waay buugaska daraan booreen amoodan afadaan meel kumoodaen namale kulton may kagolay maaha ulaahi kuang mayeyin kuusalang cadaabay tanorkana ka cadaabay qaala lamadi malag lamadi of dariga ba andalagnaabani faataynaa seni ala nahrin weba korsheeya seeni ala nahyi yani wakay faataynaa seni ala nahrin xasibtu anamaing maleeyey annahu ana shayki raawi lehedla qaala raawi raawo adis kuriya mere xasibtu anamaing maleeyey anahu ana shayki sheekayba gaala kana sheekini haadi yaqul huwa sheeki ki kugolaw haadi saasang maleeye axmarahu mana taasa golaaw shakiisanya faataynaa ala nahrin aseni naarigaas oo axmara gaduudon misl dami dhiig oo kale nahrig usuge dhiig oo kale o buho gadud he ansaasn waidan fi naari webigii fishay may kusugnaaday rajulnga kusugnaadi rajulkaas oo saabixun dabaaladaw yasbaxu dabaaladaw rajulkao kusugnaaday oo dabaaladaw a webigi oo dhahaankahay dhiigahay bas ku dhex dabaalade waidan calaa shardi naari webiga gowshay korshay may haadey rajulun rajul yahaadi calaa shadi naari ay calaa saaxilihi saaxili naari webiga heebtis webiga heebtis may haadey rajulun haadi rajulkaasoo kad jamaca rajulka kulmaysaday cindahu cind rajuli rajulka agdiska kulmaysaday xijaaratan shiidyaalo kulmaysaday xijaaradaasoo kasiiratan far badan wa idan isna marki dalika saabixu ki dabaaladay yasbaxu dabaalade ma yasbaxu warya dabaaladaa dabaalade wa ma mudu yasbaxu dabaaladaa dabaalade dhiigiya kinak rafde krafde uma yaati huwa rajulki koye dalika aladi kiyan koye kad jamaca huwa ladiga kulmaysaday cindahu cinda rajuli rajulka agdis kulmaysaday cindahu ind aladi kulmaysaday alxijaarata shiido kulmaysriyankooye way habahaylanki oo shiido kulmaysriyankooye fayadfaru lahu fayadfaru rajul rajulkii oo dhiiga dhextiinbadaah dabaladaay feede fayakfaru fayaftaxu fure lahu lirajuli rajulki heeftaroogian fure fa famahu fama rajuli rajulkii oo biyo dabaladaay webeg dabaladaay afsheyan fure way fayakfaru fayaftaxu huwa rajulki fure ki oo webiga kudhahbaheey heertikoy way lahu lirajuli ladi cala shadi nahri wabuga gowshayki roogiya nkunfure fahu famahu fama rajil fama saabixi fayakfar saabixu elakort faacil sinfant lama gof fayakfar saabixu ki dabaladaay feede fure lahu lirajuli rajulkiya anfure rajulkiya aftaroogi fahu famahu fama saabixi ki dabaladaay afshee fure afshee feede mana fayulqimu rajulki oo heeftaroogi lukmeeyay kuus oo kale angeliye faylqim nkuuseye ku saabixgiya nkuuseye xajaranshidya afka nkuuseye wa sidii oo shiis kuus afkalangliya shiis afka galabankasiye mana kuus oo kale afkankride oob afkaba shiiskalankridi fayandaligu nagade saabicgi fayandalibu fayandaligu saabixu ki dabaaladay nagade fayasbaxu saabixu ki dabaaladay hadana dabaalade uma bacda dalika yarjicu huwa saabixgiya nagade ilayhi ila ladi ladigiyan nagade kad jamac cinda alcijaarata kililahay kaasaan nagade kulama rajaca saabixu saabaxga nagado ilayhi ila ladi kad jamac cindahu cijaaratan kishido kuslaayang nagdoob fakara fede fataxa fure lahu fakara fakara saabixu ki dabaaladaay furay lahu liladi ladigiyan fure fahu famahu fama saabixi saabixgi absheyan fure faalgama ladi faalgama huwa ladigin ang lugmeeyey ho saabixgi ang lugmeeye xajaran shidi afkan kuture afkan kride siday kuus oo kalen kalugmeeye gultoon may ka goray lahuma lirajulayni lamadi rajul may ngaray ma haadaani lamadan may haadeen gaala lamadi rajul niyan may ngareen indaiba indaigaba indaigabasaingaren fandalagna bani fataynaseni cala rajulin rajul korsheenseni rajulkaas oo karihi lmar'aati aragtinyadiis lakahadaw makruhi lmar'aati yani karihi ru'yati waayo aragtinyadiis lakahadaw faatayna anseni cala rajulin anseni rajulkaas oo karihi lmar'aati aragtinyadiis lakahadaw lanfiri korn wijitaytirinyad iyo yani wala kumuuqdo bilafka kumuuqdo lanfiri korn o ka akrahi ma shaykan lankakahadaw badnyi ay anta adi braayin aragaas rajulan min rajulin rajulase maran min maran aragkanyidase rajul ad aragaas kaanka lankakaado badanyay o ka akrahi takraawle o ka akrahi maashay kan lankakaado badanyay anta adi mukhaadabo raayin aragaas rajulan min rajulin rajul aragaas maran min maran aragtanyidase lang ad arag doobo lanka lanka arag kahadaas oo kale lankaasa meeliroog fa idan huwa rajulki rajulki abtismay bahaday cindahu cinda rajuli fa idan is marki huwa rajulki cindahu ind rajuli rajulka dis naaru naariyahati yaxushu huriye a naartiya huriye way wayascaar hore hawlahaa yaxushu huriye naartiya huriye dabka daare naartiya shidele way wayasca mayr horeya yani yaxushu huriye naartiya dabka daare huriye wayascaa yaxushuhaa ey yugiduhaa huriye si fasira doon wali gariibe huriye mana wayascaa huwa rajulki hore hawlahaa hawla naari naarti suuriya iyo gaarasheroore waay goltoona may kagolay lahuma lirajulayn lamadii rajul may ngaray ma hada rajulkun kan may oo dakun horiya may laalaa lamadi malagliyan may ngareen in darig haba in darig haba fadalna bani fatayna seni alaa rawdatin beer korshe iyo seni rawdadaas muctamatin yani aarang e eh, muctamatin aarang e eh. taasa seni way calaa rawlatin ha seni rawdadaas oo muctamatin aarang iho eh arasan e mana muctamatin e waafiyatin nabaati nabaadka kamil eh dawilatihi nabaadka dheer caaran eley mana muctamatin but taasa seni yani fatina seni alaa rawlatin beer korshe seni rawladaas muctamatin yani but taasa seni ey waafiyati nabati si fasiradoon nabaadka kamil eh taasa seni fiha fi rawlati beerti fijamay kusuna beer on doog eho agaar eho yadon but mana barwaaqe calaa rawlatin beer yaseni rawladaas oo muctamatin but yaseni fiha fi rawlati rawlada fi may kasugnaaday min kuli nawri rabiici guki fiidiso maahantiya kasugnaanti walba fiiday beertakiyaalan oo nabaade min kuli nawri rabiici guki yani anawr noor maylin kasa e ubax sheelin lijeed ubax a ah, yani min kuli nawri rabiici guki fiidiso maahanteed iya kasugnaadi a guki fiidiso maahantiya noorka fiide fiidiso maahanteed iya kasugnaadi beer oo kamila mana waidan bayna dahrey rawlati bayna dahray zaaidlay wa waidan bayna rawlati dheertiyeede hortiye may bahaaday rajulun rajul yahaadi rajulkaasoo dhaweylon dheer rajulkaasoo laa akaadu anaanan sigaan araa anaan aragaw ra'sahu ra'sa rajuli rajulka madashi an aragaw n sigaan dulan min dulin dhirirkaysa fi samaa samadanka dheeri hay yani waa kay rajulun fayahay waidan bayna dahray rawla rawla hortiye may ahaaday rajulun ahaadi rajulkaasoo dhawiilon dheer rajulkaasoo laa akaadu ana anan sigaan araa ana ini an arago ra'sahu ra'sa rajuli rajulka madishenia naragood sugaan dulan min duulin dirrki samaika dheeri waidan istamarki xawla rajuli rajulka dhinishay may haadey min aktari wildanin yani waidan hawla rajuli rajulka gaarashay may haaday min aktari wildani hawlaadko anka badan ya haaden kaayto an arago hum wildaantas an arag ado weligay hawlaadsado an badan an weligay n arag hawlaadtas roogan wa waidan hawla rajuli rajulkaas gaarashay rajula horta meelo rooge bayna dor bayna rawlati may haaday rajulun dawilun la akaadu ana anan sigaan ra ara an aragaw rasaw rasa rajul dulan min dulin dirkasha fi sama tiibsan dheeriyata madishenan argaana kasugnaade waidan cawla rajuli rajulka gaarishay min aktari wildaani awlaad badan iya kasugnaadeen min aktari wildaani awlaad kuanka badan iya kasugnaadeen raaytu an aragaw hum wildaanta kadu wiliga aragaw kultu an may kagola ma hada rajulu rajulkan kan ay may haadi wama haulaai awlaadun mayin gaala lamadi of lian may ngare nin darig haba in darig haba fandalagna bani faatayna sen ilaa dawxatin ilaa shajaratin geedo yasel shajaradaas oo caliimatin wiil shajaradaas lam ara ana anang aragna yani waa kay kadho weligay aragna acdama wiinan badan minha min ashajarati wiinan badan anang arag lam ara ana anang aragne dawxatan yani shajaratan shajara anang arag kadho weligay aragna shajaradaas oo dawxadaas oo acdama wiinan badan minha min adawxati dawxadi adeeg wiinan badan an weligay aragna walaa axsana took wanaag badan minhaa min adawxa ahi shajaradi adeeg took wanaag badanna anang aragna geeda saasana seen yani wa kay gaala lamidi rajul iman areen irda kor fiiha fi shajarati oh, shajarada ku kugala koron kor fartakaynaa korni fiiha fi shajarati ila madinatin magaaliyan korni madinadaas mabniyatin la dhisay bilabinin bulke bilabinin bilabinin bulkeeto deebin deebe lakilisi walabinin bulkeeto kilatin lakilisi faataynaa seeni baabasa madinati madinadi ilbaabshee seeni geeda janjarahan inglagatay madinadi ilbaabshee seeni fastaftaxnaa furud balabni fafutixa lana unilinin furi fadakalnaa galni fiiha fi daari fi lmadinati fiha fi lmadinati agani fatalaqamay lakulmen anaun rijaalun ani lakulmen rijaalaso shabrun nis min kalfihim gadaalsho ahadib ka axsani ma shaykan kuwanaag badan oo kalay antaadi barainaragaas wa shabrun nis minhum min arijaali rijaalasasho ku ahadin ka agbaxi ma shaykan kuman badan oo kalay antaadi barain aragaas qaala rijaal o inigo hoob lan firi eedan fayl inigo eedan hun anasalaku rijaalun wa shabrun nis min kalqihim khalqi rijaali rijaalo abu abuursiyo nisku ahaadiba ka axsani maa shaykan wanaag badan oo kale eh anta ad ibrahim argaas washadrug nis minhum min kalqihim abuursiyo kumid ena ka agbaxi ma shaykan kumaan badan oo kale anta ad ibrahim argaas rijaalo abuursiyo dhinigo kufayli dhinigo kun rijaalsalkurmni gaalaha lamadi lahum lahum lirijaali mayngareen idhabuu taba fagacuu dhiya idhabuu baha dado baha dadki o o iyo qaab dornaayan liley fagacuu dhiya fi dalika nahri webigaas nahrulxayaate kadhiya wa idan is marki webiga la tilmaamayo huwa nahrig wa nahrun nahrubu webigu nahrigaasoo muctarilon bilerin nahrigaasoo yajri dareeraw kaana maahu maa nahri webiga suge biyoshayba lamide almaxlo caana lamide fi lbayaali cadaanta caana lamide mana sidi wanta oo aanan hayti almaxlu huwa laban si fasiro doone caano oo kale lamide kaana maahu maa nahri webigu sige biyoshayba lamide almaxlu caana lamide fi lbayaali cadaanta fadaafuu tabin fawagacu dhiyan fihi fi naari uma rajacu anagden ilayna hunyan ing nagden kada dahaba haal tabay dalika suu humaatada saasayna tartay canhum ay kada dahaba dalika suu humaatada saasayna tartay canhum can rijaali rijaali ku tarti fasaaru ahaadeen fi axsani suuratin suuratan kuwinaag badan fiishay ahaadeen fasaaru ahaadeen fi axsani suuratin suuratan kuwinaag badan fiishay ahaadeen qaala nabiy naomay kagoolay qaala lamadi malag limay ngareen hadihi atalafasra hadihi tan janatu cadnin waritinti da yani waa kayhin janadiya waay janatu cadnin nagaashadi janadiya waay janadi lika nagaadayo janatu cadnin nagaashadi janadiya waay wahadaka kaasna manzilka almanzilka muhamed o manzilka waay fatama fartafaca may kor nagday yani waa kayh fatama kor nagdi e irtafaca kor nagdi basari aragay ya kor nagadi sucudan kor nagasho ya kor nagadi sucudan ay murtafican lay ay murtafican kor nagasho ya kor nagadi indhoogaya kaasubho mansilka liyari koran day yari mana melila tilmaamaya koran day aye waydan faydan isla marki ma hay kadiiday nasrun sarya hay kadiidi mislu rabaabati saxaabo oo kal lamide arabaaba asaxaabatu a saxaabo oo kal korkay saxaab oo kal sare sartaasa hay kadiidi waay bahay faidan kasrongay kadi mitlu rabaabati saxaaba oo kalmide saxaabadaas oo albaylaayi as qaala rabaabadaas oo albaylaayi as qaala lamadi of limaygarena haadaka adakaasiye manziluka manzilka e haadaka adakaasiye manziluka manzilka eh sartaasargahaysee manzilka kulton mer lahuma lirajulayn baraka allahu ala barakeeya fikuma lamadin alasan barakeeya e eh. fadahi fadarani fadara lamadin taba niyan oo taba faadkula ana ana galay hu alkasra sarte galay baasku baakolkun qaala lamadi malag meren ama alana hada falaa tadkulu anta adama galaas laakin wa anta ada daakilu ki gala hu alkasra sartan gala doonta laakin hadama galaasa yaran ultan may ka goray lahuma lirajulayn yani waa kay men aray fayniyan raeyku aragi mundu laylata fi layla okan kan edatis aragay cajaban walyaab le aragi fama hada ladi fama hada kan ma ey aladi an raeyton aragi ma tan an aragime o kor yaaba aragay ay yani saas way fama hada kan may aladi fama hada kan may aladi kaaso ra kaala lamadi lian mayngarin ama hoy inaa un sanukbiro naxnu nukhabraan kadikin khabraan ama rajul rajul rajulkaaso alawal hore aladi rajulkaaso ataytaada seetay aleyh ala rajul rajulkan seeti yuslaku haa la dagraw ra'saho ra'su rajul rajulka madisay la dagraw bilxajari shiidlaka dagraw adan seeti fainahu in rajul arajul rajul waay rajulkaasoo yaakudu gaaday baraday alqur'aana yaxfadu xifdiya alqur'aana qur'aan xifdi marka dambena fayarfudu tuurayhu alqur'aana tuuri e yatrukuhu kutabay walaa yacmalu bi qur'aankin kacmal fan waay wayanaamu hunduri yani salaadi salaad kut hunduri salaadi almaktubati lfardu eli wama rajul rajul aladi ki sugahayo madishay dhulkan uma dhiraacaman way di jarne usuna cadaabkasa la marsiya qur'aanka ilaahay ma khiyaane kutabi hadina salaadina kuhunduri jari taasu kalkun shiidkasa lakaburburiya sun taasa lakacdaabe وama rajul rajul aladi rajulkaaso aragday atayta ansetay aley ala rajul yusharshar la dhambalaw shidkahu dhabayshayda dhambalaw ilaa gafaha goortisa dhambalaw wa yusharsharu la dhambalaayo minkarhu minkarhu sandulayshayda dhambalaw ilaa gafaha goortis wa yusharsharu caynuhu ilis dhambalaayo ilaa gafaha goortis dhambalaw ad anseti faidan rajul kusuge fainahu ina rajula rajul kusuge arajul rajul wa rajulkaas oo yakduka lahaw min bayti bayt rajuli rajulka yani kurishayku ka lahaw fayakdibu been sheega huwa rajulka alkadbata been sheego been sheegaw kadbadaas oo tablugu deras alaafaga jehiyaalka deras ay meelos yani meelosay deras wa wama rijaal rijaal wanisa ama nisa bilaan alcuraatu gaaw aladina rijaal nisaa o hum yoodu fi misli binaai tanuuri tanuur dhistis oo kal kusugnaadeen ahe han yo may bua fainahum ina arijaala wanisa azunatu ani zaniya zaniyaalka haaden waay azunatu migalki zaniyaalka haayen waay wazawani bilanti zaniyaalka haade jaren azunatu jamcu zanin zunadlaka jami wazawanin jamcu zaniyatin zaniyatin lijamiy zawanilaka jami migli bilan an hore migli dembel bilan fa inahum ina arijaala wanisa alcuratu dawn aladi hum yoba fi mili binaai tanuri tanur disis oo kal fa inahum ina arijaala wanisa azunaasu midal isaaniyal kayan waay wazawani bilaant isaaniyal kayan waay haniy mana kalkun cadaabka adunya marki olahumaatidi sameyn iyo antag yoogagaawanya laka cadaabe waama rajul rajul aladi rajulkaaso atayt ansetay aleyh ala rajul yasbacu hal huwa rajulka dabaalado fi naari wabaga dhiigahay dabaalado anseti wayulqamu lunkus kus langeliyaayey wayulqamu huwa rajulka lunkus lunkus geliyaayey alxijaarata shiid lunkus afka lanka geliyaay alanseti wayulqamu lunglugmeeyaay lugma oo kale afkalamka wala lxjara tashid lunglugmayaadan sati wayulgamu huwa wadna yulfaacil wayulgamu huwa rajulka lunglugmayaw alxijara tashid afkalamkili odan seedasi fa inahu ina rajula rajulka suge aakil riba ribaki ama jari addunya markidoogi ki ribada ama jari ribadi eedahae sid afkalamka cadaabahalakuere dhiigasna yani gadhaha sugnaade wa wa ama rajul rajul rajulkaasoo alkarihulmar'aati argtanyadiisa kahadaay aladi rajulkaasoo cinda naari naar naarta diya roogay yaxshudu yuugidu huryaayay ha annaara horyaayay wayascaa huwa rajulka horay xawlaha xawla naar naarta dhinyaalsheer horay fa inahu ina rajula rajulka suge malikun malig waay khaazinu jahanama jahanama lankiyonayo sidaay malagi oo maalig leeraayay khaazinu jahanama jahanama waarbesehay waay wa ama rajul kalkun wala oo arkinyisdan ka hadahay maybu aha yaqalaba laku abuuriso dhomba manaa naxariis dhomba malku abuurne dhirafey laku abuuri kalkun naarta sakashaqeeye naarta sada oonayo cadaaba ngata ilahay caradiis lun ku abuuray oo kale yani yeyen usun yani dirifkaasala ku abuuray reed wijija mal fiiriyi korwa waama arajulu rajul rajulkaas oo dawiilo dheer aladi rajul oo fi rawlati boorta beerta kasugnaadi beerta jinaa jinada fa fainahu ina rajul dawiil rajulka dawiilka ibraahimu abuka ibrahim ewaay waama alwildaanu awlaad aladina wildaanta soo xawlahu xawla ibrahim ibrahim gaarishi haadeen fakulu mawludin unug la dhali kasta waay yani maata geeriyooday cala lfidra geeriyoodi unug kasto dhalday intabargalna usoo yari geeriyoodi dinta ka geeriyoodi kaaso mana awlaadi yar yaro dhimadaayaan yani ini reerjinaadn hadinka tusiyaa fakulu mawludin kolo dhali kas wa maata huwa mawluudkas geeriyooday cala lfitrati din korshe ka geeriyooday wa fi riwaayati lbarkaniyi riwaayi sheekho barkani lera un sugnaati wulida huwa ay fakulu mawludin wa maata ma e wulida huwa mawludka suga la dhalay cala lfitrati din laka dhali faqaala bacd lmuslimiina kalkun diin laka dhali hoob ler aadisiya shay maanaha muslim e ofkan aadis yawshay bahooba muslimin onog diinka dhaladi ama islaamtime aadis yawshay islan la islan shel kutiriye mana saasay masalan faqaala bacd lmuslimiina diinka ka hortaba diinka dhaladi aadis yawshay muslim ahan usul muslim la faqaala bacd lmuslimiina aadis yawshay taabacan ay muslimnimad faqaala bacdu lmuslimiina muslimiinta bacdigoodi may ka gooley ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo han hani oo diintilka dhali ba ertay wa awlaad lmushrikiin ana sadew mana gaalada awlaadiya oo yoon iyo oo yaryarin awlaadasnimadegnasade wa awlaadlmushri mushrikiinana kayfa xukmuhum xugunshatay hadi yoon yoon xugunshatay faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkii may kagolay waawlaad lmushrikiina mushrikiinta awlaadiyona yani wa kayha mitlu dalika nay hanas oo kale laylamiden yoon yoon han oo awlaadas laylamiden yoon jinalay galaayan ob yani awsteed iyo mushrikiin habaadan hoob yaraangnama kadhimadan yoon saasu dambe makasbane jinalay galaayan وaوlaad المشhrikiina مشhrikiinta wlaad awlaadoodana kadalika kalmadkuri kan hadaa sheegnay oo kale limidan yoon وamal qوم qوم yoon reejinadlay mana وamal qوم qوم aladina qومkaas oo kaanu haadeen shadrun nis minhu min alqوmi kumida xasanun ki wanaagsanaaday وashadrun nis minhu min alqوmi kumida gabixun ki unhaadi fainahm in alqوma qومkasoy qوم qوم wa qومkaas oo khaladuu dheehen camalan dheehen camalkaas oo saalixan suubun dheehen وaakara وacamalan dheehen camalku aakara kal sayaan hun beheng wa camal fayli amal hunga iska dareng aljaza min jinsi lcamal hadhowti julmisho taasa kuelayon jasaso dhinigo fayle dhinigo hong tajaawaza allahu ilahay gudbiyey canhum can lqawmi qoom kasto ilahay in gudbiyey in dhaafi wa rawaama yuriye xadiiskan albukaariy yawri wuri imam buaari wuri wafi riwaayatin xadiiska waa jamr milo kahadanile wafi riwaayatin laho lilbukaari n sugnaati fa eytu may baragay alaylata aragi so qaala nabiyu laba may kagole yani wa kay in raaytu arag wa fi riwaayatin lah lilbukaari qaala nabiyna umer raaytu merg laylata okatahi rajulayn arag rajulayntaas oo ata yani inkoyen fa akraja biyanonian ibiyan ilaa ardin in biyan ardaas oo mugadasatin dayri uma dakara dakara raawi raawoga sheegay alxadiisa sheegi xadiiska bataleeda gobodaa uma dakara raawi raawoga sheegi hu xadiiskiya sheegi waqaala nabiyu nabag may kagolay fandalagnaa tabni waqaala nabiyu nabag may kagolay fandalagnaa tabni ilaa takib ilaa naqabin duleel yantabni meel duleele ilaa naqabin nunga ma ilaa naqabin duleel yan bani naqabkaasoo mitli tanuuri tanuur oo kale gabal bogsuno tanuur oo kale bani aclaahu acla tanuuri tanuurkaas korjiraashayna dayigun cariiriyay meelinka mooda koreeyay afshay hor eh wa asfaluhu asfalu tanuuri tanuurka hoosisna waasicun waasacatu migli bilaanbaka bugaan yatawakadu huwa taanuurki huraw taxtahu taxta taanuuri taanuurki hoosis naaran wa yatawagadu huwa taanuurki huraw ama may faacilka nagaase naqbag yatawagadu huwa naqbagi bu huraw bogi mana bogi hodhay naqbag meelang nagaa lamid yatawagadu huwa naqbagi huraw taxtahu taxta taanuuri taanuurki hoosis naaran ning naari naarlo huraw fa idaa waktigi hiya naartia kornagato hulacshe oogshe kornagad oo siyo oga kubeeya si hakornaga dadki hakororaayan irtafacu hakorna hakoraayan irtafacu hakoraayan dadki meelki jari meelki bilaanta hataa kaadu ilaayo kusigan an yakruju ini bahan waidaa kamadad hiya naarti hadii onayaw hoosan dantoon rajacu nagadaayan fiha fi tanuriya ka nagadaayan wa fiha fi tanuuri tanuurka fishay kasugnaadeen rijaalun rijaali wanisaaun bilaangiya kasugnaadeen curaatun gaawun wa fiha hataa kayna wa fiha fi riwaayati mil wa fiha fi riwaayati riwaayadan oo may kasugnaaday xataa ataynaa ilaa kuseeno calaa nahrin gobi korshay kuseen naarigaaso min damin dhiige walam yashuka huwa raawog mashakin fihi fi nahri webiga fise may kasugnaaday rajul aan kusugnaaday rajulkaasoo gaaima walam yashuka huwa raawog mashakina fihi fi lcadiis fihi fi yani saaso fihi fi nahri may kusugnaaday rajul aan kusugnaaday rajulkaasoo gaaima sulung calaa wasadi naari webiga dharki sunun wa calaa shaki nahri webiga heertisna rajulun ahaadisun wa bayna yaday yaday rajuli rajulka hortis may haaden ijaaratun sidiyaala faaqbala rajulu rajulkii haqaabili aladi rajul oo fi naari webegi kasugnaadi haqaabili fa ida araada huwa rajulki webegi kasugnaadi hadi doono an yakruja min anahri webegi kuba hadi doon eesubalansurinyarama rajul rajulki heesuroogiya deme biajali sida deme fi fihi fi famihi fami rajuli rajulki oo yani webegika dhahjari absheyakideme fi fihi fi famihi wa fami rajuli rajulka absheyakideme farada radiyayhu rajulka ya radiyay xaysu makaan al makaanki kana huwa rajulka ngaadin radiy fajacala rajul rajulki may gudgalay kulama jaa huwa rajulki koy liyakruja ini baankooyo jacala rajulki gudgalaa gudgal jacala huwa rajulki may gudgalay fajacala rajul rajulki heestaroogi may gudgalay kulama wakti kasta jaa huwa rajulki wawilka jari kooyo liyakuja likay yakuja huwa rajulka simba onkooyob jacala huwa rajulki gowka heerta gowsharoogi may gudgalay yarmi ini turaw fi fi fi fami fami rajul rajulka wkadhaha jara saykuturaw biajarin siskuturaw fayarjic rajul rajulki nagdaw kama kana rajul rajulka sidioodhanga nagda diigki kadhaha nagdaw wa fiha fi riwaaya riwaayada fisha may kasugnaaday fasacida lamadii korena bian ila koren ashajarata geediya ila fulen geediya ila koren faadakala lamadi rajul nia nigiriyen daaran ay giriye daartaasoo lam ara ana anang aragn dadlo weliga ng aragn axsana wanaag badan mina min adarik wanaag badan anang aragn daar daartaas lamid anang aragna ay giriye fiha fi daari daarta fija may kasugnaade marko fiha fi riwaaya marko fiair fiha fi yani daari daarta fija may kasugnaade rijaalun shuyuukun wa shabaabun ya kasugnaadeen rijaal o odayaale rijaal o dhalinyare kasugnaadeen rijaalun wa kasugnaadeen shuyuukun wa shabaabun wa rijaalun wa kasugnaadeen shabaabun dhalinyare wa fiha fi riwaayati wa wa fiha fi riwaayati riwaayada e fija may kasugnaade aladigi raayta ad aragday aladigi ad aragdi yashuk huwa ladiga dhambal yusha dhambalaw shidku shidku ladi ladiga dhambalsay dhambalaw alardi fakadaabon tan wado walaa adilannagi baabu taxriim lkadibti wa meel baabka nin kuwafagaante fakadaabun fahuwa rajulku sidee kadaabun been badan egi waay yuxaditu huwa kadaabku sidee sheekoye bilkadbati been halinto ya sheege fatuxmalu hiya kadbadi beenti halintiya lakumbaaride canhu can irajul iya lakumbaaride xataa tabluga hiya kadibti beenti halinti inti deerto alafaaka jeyaalku del sidii o oh, deerkadeerasdun cadaabe fa yusnacu walsuubiye bi birajuli rajulka yalka suubiye ma walaagir eytaad arag biyalka suubiye oo oh, wijisela dhambalaay goortisla dhambalaay sanshila dhambalaay ilaa yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteed barsak ya saasa kuelahay barsaki kabrigi barsaki sookajar meelosero ya saasan cadaabaha ilaa yawm alqiyaama wa fiha fi riwaaya wa fiha fi riwaayati may kasugnaaday aladigi raeytaad arag dahy ladigi aragdi yusdaq rasu rasu ladi ladi madasha la dagraw farajulun fahuwa rajulun way rajulkaasoo calama allahu ilahy rajulka qur'aana qur'aan baray faraan fanaama rajulka yundiri canhu can lqur'aani kundiri bilaili fi lail walam yafcal rajulki walam yacmal huwa rajulkin kacmal falne fi fi lqur'aani binahaari maalintin kacmal faln fayufcal huwa bihi birajuli fayufcalu bihi birajuli likafale haakada likafale waa ilaa yawmi alqiyama siling cadaabe wadaaru daartaso alulaa hore daartol alati daartaso dakaltaada gali daaru caamat lmuminiin muminiinta aktarsho muminiinta a badayin daartiyo waay daaru caamat lmuminiin muminiinta aktarkooda daartooda waay waama hadihi daaru daarsantan fa daaru shuhada shuhadada daartooda waay waana anina jibriil kan kiin hadlaa jibriil ahaa mucalimka jibriil i ahaa wahada kanna mikailo kana malak mikail waay farfac korweel rasaka madaga koronkaas yani farafactu korweel rasi madagay faidan isla markii fawgi korkay may haaday mitl saxaabi saxaab oo kaliya adig ala lamid rajulmayngareen daka ada kaas aragaysu korka wala kumuugdiya manziluka guriga eh gultaan meray dacaa taba ni an oo taba adkul galay manzili kaala ma yaran inahu shaniya bakiya laka ada laanta cumrun akin bakaadi law isahi lam tastakmil anta adan kamilsan hu alcumra falaw istakmalta kamilsada fadi hu alcumra atayta la atayta seeda fadi manzilaka sa yaran manzilka seeda fadi a rawa wari ariib e adag oo kale fasray sheek waana waa shiatis lahayay tarjumadka sheegay mukadamadka sheegay qawlaho qawl nabiy nabo gool shay yulsaku ra'sahu yalsaku huwa rajulki yani dagre ra'sahu ra'salmubdajici ki jifi madishe dagre ka goolay huwa yalsaku taasa lahaysade labdishe may laakriya guriya bisa sakrsadil almusalasa sadil rabisa laakri wlini wabilgayni en alaakriya mucjamati lidhabisi yallahu yatlahu yatlahu yashdaku huwa rajulkii dagre hu rajulkiya dagre wayashuku huwa rajulkii dhambale ay wayashuku huwa rajulki hu ara'sa madigiya dhambale yashdaku huwa rajulki gaaimka ay dagre hu ara'sa madiya dagre wayashuku huwa rajulki dhambale hu ara'sa madaga dhambale qawlu qawl nabiy yatadahdahu kagooli e yatadahraju garguuride alxajar shiisya garangarew ini garangarangare walkalubu kalub bifatilkafi alakri kalub walami lami kalub lam almushadada rishdi kalub kalub wahuwa kalubka macrufun kila kasawaay oo ay kase macruf kawaanle kasa macruf wa daska kawaanka yani bersa kiraayan marangne meel dheer me macruf masaaid heesele firi bersa sida hangolofano oo hilibka lakraariyaw taasa kalub lere wal godon laakin godnaanta iskishi bahaayan maahin kuleelkiy wadato naarte iyo cadaabki ati iyo winanti allahu yaclam a laakin godnaantasne dilka sheega birtaansadaan godontooka biran godonga kaluublera birka kaluubkiya korka inta aftala kugeliya intalantariga intalantariga intalantari saasaloera bayantitis meeliberi jarti iya sun saasan cadaaba qawluhu fa yusharshiru ee yuqadicu gugooye linglije qawluhu dawla u huwa bilaayni fayliyaayantisoodaya lawla bilain bilaadayn lamalada la akriya mucjamatayn dabisi lawla ey saaxugaylian qawluhu qawl nabiy fayakfaru fede kagori huwa bilfaya laakri wabilgini faya fayafgaru inkaas almucjamati la dabisi fayafgaru ey yaftaxu furelay wa qawluhu almar'aati kagori huwa bifatilmimi minta kordhowshe laakri mar'aat ey lmanhari karihi lmar'aati karihi lmanhari daymidis hun wa qawluhu nabiy yaxushu huriye ha anaara huwa bifatxi yaaya lafiya walami lhaaya xu hadaso almuhmalati lidhibaatiri washini wabishini lmucjamati lidhabisi yaxushu ha he yuugid huriye ha anaara huriye wa qawluhu rawlatin muctamatin kagooli calaa fa atayna calaa rawlatin asen muctamatin guuti asen kagooli bilami huwa muctamagal bilami lmimya lafi muc wa iskaani lcayni muc wafatitaai mucta وتجديد الميم معتمة y وافلة نباt نباt كامل a طويلt طويلة نباt نباt nd dheero كامل a dheer bوt la قوله قول النaبي dوحة kagol huوa dوحd بفتح dاlia واسكان الواaوi dوحة وبالحاي dوحة المهملة ladhabat hiy dوحd الشجرة الكبيرة geed وin la قوله المحض kagol huوa بفat الميم لaف محض واسكان الحاي المهملة ad ladhabatir لaف محض wabilad mucjam hayalaafay wahuwa labano caano waay wawlhu gool nabi fasama basari kagool ay irtafac basari wa wasucdan bilamisaadi walcayn yalaafay sucuda sucuda ay murtafican sareylay irtafaca fasama basari basarkee kornagadi sucudan ay murtafican kornagashi kornagadilay warabaabatu bifat ra yalaafay rababa wabilba muadad yalaafay mukarara haaleta tilanagnagi rababa mukararatan haal baadiyeede tilanagnagi wahiya rababada asaxaabatu saxaaba lay yani rabaabadi hele maylaynagadaas asaxaabatu saxaabua baabu bayaani ma aladigi caddeeyawsheen baabay yajuzu binahu min alkadibi been wali binahay caddeeyawshe baabu ma aladigi baabu bayaani ma aladigi caddeeyawsheen baabay yajuzu huwa maag binahu min alkadibi been wali binaw iclam ogaaw ana alkadiba been wain kana aslu aslu lkadib kadibka asalshay muxaraman habaade fayajuzu huwa kadibka ini binaawado larage fi bacdi alaxwaali xaaliyaala bacdisho bishuruudin maca shuruudin shardiyaal adileerood shuruudadaasoo qad awdaxtu ana cadeeyayha shuruudadeede fi kitaab adkaari kitaabka kitaab adkaar ner ini kacdeey adkaar nawowi waa kitaab imaam nawowi sanifay oo axaadiisa waasun laila kacdeeye lay mana laakin hagaabiye eh. wa muktasaru dalika kaaskidis lahagaabi maybua horta in alkalaama hadal wasiilatun jarinjaro ila lmaqaasidi maqsuudiyaala yalka deere fakulu maqsudin gesad kas kolan gesado kas macmudin lamacdiyawn yumkinu taxsiilhu taxsiil lmaqsud maqsudkas hasalsooya suurtawo bigayr lkali ben keyrkeda kahasalsoo suurtawa yacrum lkalibu kaliba xarame fihi fi lmaqsud maqsudkas ben laka sheega xaramo wain lam yumkin taxsiilhu taxsiil lmaqsudi maqsudkas hasalsooya din suurtawan ila bilkalibi maahin jaaza lkalibu bena binaawadaas uma in kana taxsiilu dalika lmaqsudi maqsudkas kaase hasalsadowshadi mubaaxan ay kana lkadibn mubaaxan wain kana taxsinu dalika lmaqsudi waajiban hadiy kana lkadibu waajiban fain iktafa muslimu baclumitan lang muslim hadi dhumudo min zalimin lang dulmiyaayo reesi heroorahay hadi kudhumud alimkaasoo yuriidu donogatlagatl muslim muslim dilaw shayfadahay o akda maali maalmuslim muslim maal shaygaado shayfadahay wafa huwa muslimkina gariyo maalahu maalmuslimi gari wasuila insaan lusual canhu an lmuslimi fajaba alkadibu been sheego waajiba bifa ifa lmuslimi muslimkaas ilan gariy lahay been ma sheegayo intaka jara ere meelaw mana gariye lanka waa wal bilaha argayba hay lanki aruray magimil adiba fiiriyaa soo gali aragday lanka war horay aragday algali maarag melasa mana beenu waan adan kinaatumay weray lankan alka badbaadiyahay lankan tilidila faday maalsila gaada faday maarag melasa mana wakada mitlu dakan oo kaliya lamidhaas law kana cindahu cinda rajuli hadii wadicatun imaaneto waaraada dhaalimun ladhaalime doon akda akda lwadica wajaba alkadibu been sheeg wa waajibe biiktaai iktaa lwadicati imaanada silan gariyo walaxwadu sida dadaalka badan fi hada lmadkuuri madkuurkan sida dadaalka badan kulihi kuli hada kan kuli shay sida dadaalka badan an yuwariha huwa shardig ini tabaysado waay kusoo si toose beenta i sheega kor laakin dhini maroona weelo kor tabaysa tabaysamayo kor maydakajeeda tabaysad wa macna tawriyati tabaysado un lajeedadiy may bu a ah, an yaqsida huwa shaktig inin gased wa bicibaaratihi cibaarati shaktig shaktig hadal shay maqsudan maqsud inin gased wa maqsud kaasoo saxiixan fiya laysa huwa rajulka ngaana kaaliban kimbeesheega ngaana binisbati ilayhi ilaa nafsi hadi lang nisbay usu hadalkusa kahadalhay meelan jihaysin aha meel oo sax ayan jihaysin wain kana huwa rajulka kaadiban habahaday fi dahiri lafdi lafdadan daahirti ki been sheega o habahaday i wa binisbati ilaa maadi hadi lan firi yafhamu lmukhadabu kan lala hadal ayuma alfahma walaw taraka huwa rajulki kusabo atawriyata tabaysad kusabo waadlaga waadlaga huwa rajulki idlaago cibaarat alkadibi beenta lafdisha cibaaro falaysa bixaraamin falaysa alkadibu bixaraamin mana fi hada alxaali وastdl الcلaمa culmada daliil sidin bijawaazi اlkadibi been binaanantiya fi hada اlxaali labeen sheego ko bixadiثi umi kalsom radi alahu taala canha umi kalsom hadis an daliil sidin anaha umu kalsoma samicad dheegdi rasuul الlahi yaqul rasuulka halku golaw sala الlahu عalيه wasalam iyo dheegdi laysa alkadaabu been badano mahaan aladigi kadaab mahaan yuslixu suubiyaw bayna الnaasi dadka dhahdiyo suubiyaw fayanmi ziyaadiyaw khayran ziyaadiyaw o yaqulu kagoolaw khayran kheer kagoolaw been sheega mahaan sa rasulka degdigoortiyade mutafaqun aleyh hadiskana dada muslim fi riwaayatin kaalad umu kalsumertay walam asmac an midhegn hu rasulka yurakis huwa rasulka fasaxaw fi shayin shay fasaxaw shaygaaso mimaay kumide yaqulu naasu dadka eraayan kumide fasaxaw madhegn ila fi talaatin sid wal hadma tacniima lijeed harban lijeed sid wal hadlay been lisheego harbi walka been sheega ko unta waaga waan jeedna markaas koofralinjeed wal erkor gaalada sin ogaani mana alxarbu khidca hadii tihay walislaax bayn naas dadka dati marki lasuubiyawna been walka sheega kor wa xadiida rajuli rajul sheekoyaw sha imraata in sheekoyana been la sheega kor inta kukoy inta kukoy kada masaajidka koy era kor wa xadiida mar'ati bilaamayt yan yani sheekoyaw sha zoog jaarta shen sheekoyaas yan hadiiba maslaxada saasti jarta been in sheega korta mana intaasay binaayen kor been sadidas binaadigees mana eri sheekh raximahullah iclam wa ana alkadiba ben wain kana asluhu aslu lkadibi beenta asalshe muxaraman koo la xarimiha bahaate fayajuzu huwa kadibki binaawado la arge fi bacd laxyaa axwaali xaaliyaalo bacdisho beenti binaawato la arge bishuruudin maca shuruudin shardiyaal lalagabo shardiyaalkaasoo kad awdaxtu an cadeeyayha shuruudadyada fi kitaabi ladkaari kitaabkay o kitaab ladkaar eran ka cadey yala imaamnoo وamktasaru dalika اlmadkuuri beento oo binaanantiye oo kitaabkasoy lakacadey wal kumid e sheege laysheek وamuktasaru dalika اlmadkuuri mark madkuurkaas kaasa kidis la gaabi ana alkalaama hadal wasiilatun deerow jaranjarow hadal may ba horta walalka deere oban hadal dantama deeras ana alkalaama hadal wasiilatun deerow jaranjaro waay wasiilo may lere walwalaka deera jaranjarow ila almaqaasidi maqsudin maqasidka jamci ila lmaqasidi daman damankiya lakadere walalwali daman eedalata hada lakaderes mana kalkun fa kulu maqsudin dan kasta kolangesadawkas maqsudkaas oo maxmudin la maxdi maqsudkaas oo yumkinu suurowa taxsiilhu taxsiil lmaqsudi kanoo langesadahay xasalsadaw shaybaladeer suurtawaw bigayri lkadibi kadib been keersa laka xasalsadooba suurtagal ata hadalka waa fadaas dantoo deersa fadaas dantiyeedaha ti hadal alakadere hadalkana kolkun dantiyeede may bakadere korte been adon sheegna badere kor markaas yaxrum lkadibu been xarame i fi maqsud maqsudkas beenka sheegda xaram wa may weli been laantiya bakadere korte geek wain lam ymkun wain lam yumkin hadii insuurtawan tacsilu tacsil lmaqsudi maqsudki xasalsado shay insuurtawan ila bilkadibi been lakaxasalsama sikal insuurtawan inaad been sheegdma sikal kasurtawan maqsudkasna dan oo mubaaxan markaaso jaaza lkadibu beenti binawadaas ah maqsudki bas kalkadnaha uma in kana taxsilu dalika lmaqsudi maqsudkas kaasa xasalsadoshay hadiyay mubaaxan koobinaw ah hadiya kana lkadibu beenti may hadase mubaaxan koobinaw ah hadas wain kana lmaqsudu maqsudkas kaase hadii waajiban waajib ayin kana lkadibu beenti may hadase waajiban waajib i hadas faida اktafa muslimun lang muslim hadi garsoom lanko muslime garsoomay dhumadi min dhalimin ko dulmiya wati ku garsoom dhaalimkaasoo yuriid huwa dhaalimki doona katlahu katla muslim muslimkaas dilshay fadahay hati ku garsoon o akda mali maali muslim muslimki maalshay gaadoshay fadahay hati ku garsoom waakfaa huwa muslimki gariyo maalahu maalmuslimi gariyo keed wasuila insaan lasuaalo canhu an lmuslimi lwarsa lanko argaasa lanko hadarera argaasa le waana dilshen fadahay adib argaas bilshe fadahay maalshe gaad fadahay markaasa aragda iya kari hadin aragdi e sheegase wa beenma sheega eraase ha aragi eraase oob ha aragdi lankiya tusiyaas lankin wal dile kolma insabnaase lankan dilshay shek kolkun lankan lakabadbaadiye si lakabadbaadiyo mala ilaa beenla sheega ma beenti may nagadaas waajib wajaba alkadibu beenga waajibaas markaas biikfa ikfa muslim muslimkaasay gariyaw shay la been sheeg iya waajib nagadaas wa maqsudkan oo lanka naftisbedbaadi fadisikaleelkadeerawna leh ilaa beenli sheego ma aragaw ma aragna leerle maalshayna ma arag usuna ma aragna leertale waajiba kinardaas beentiade wakada mitlu dakan oo kaliya lamid haadi law kana cindahu cinda arajuli rajul agtis hadii wadiicatun imaano haatay lanko imaano kindibidi wa araada daalimun lan daalim ena fadahay akdaha akda alwadiica imaanadi neefko moorada kajar lanko daalim ena neefkaas moorada wededa fadahay wajab alkadibu been sheego waajibnagadaas ifaaiha ifa wadicati maanasiangari maaragna moorada walakajaansu le weliga neefkala sheega mabaragneletmama inaad been sheegta garida waajibakinagadaas walaxwadu sida dadaalka badan fi hada lmadkuuri madkuurkan kan e oo beentual sheeg korleeri madkuurkan sida dadaalka badan kuli kuli hadakan kulishay sida dadaalka badan an yuwariya huwa shafsag ini tabaysad waay tawri ini sameeyo tabaysad sameey tawrimaylare wal adag kahadlaaso daahirka afka hadalka hoob la fiiri run yani wal been sheegahaysn nag waan adina run sheegahayso lire wa macna tawriyati tabaysatin nijeesadiya maybua waa ka usubakin sheegahay an yagsida huwa shaksiyn ingasad wa bicibaaratihi cibaarati shaksi ay bikalaami kalaami shaksi shaksil hadal shay inin lagasad waay maqsudan gasad saxiihan fiha una gasad hadalka marki adaray hadalka toosin ya laysa huwa kalaam cibaaradii hade kalaamka suge anhaana kaadibanki ben sheega han ama laysa huwa shaksaga anhaana kaadibanki ben sheega han binisbati ileyh ila nafsi nafti sooblan firi usbeenma sheegaayo ruma sheegaayo wain kana huwa rajulka habaade kaadibanki ben sheegaw habaade fi dahiri lafdi lafdaga daahirje ki ben sheegaw habaade i wa binisbati hadi lan firi ki ben sheega wain kana kaadiban bahade binisbati ila maagi hadi lan firi yafamu famaayumal almukhadabu kana lahadala famaay san lahadlahay kula fahma i ad aahirka lafdaga oob lafiri beenga sheegay laakin adma ingasadahay te hadalka koobahay hadal rong ew masalan zed rooge oo kale lakari zed gurugun ka jare salakari zedkina gurugi ka jar kal markaasa may lata zed guruga maka jar masalan zed guruga maka jar marki afka ad lata daahirkan kan e ad zedka ma ingasadahay te kan unta ka jar ma eh ko magaashay oo oh, meel kala jaro ngasadahay kalkun lafdiga cibaarada maqsud sai ee kahadlays beenma sheegay binisbat ilaa nafsika ada nafsatida zedka adlata kan mae ko kale anlijed zed idin makajaro las mana zed lameeraw zed idin makajar salas kalkun gurigi zedka jar horta lanka hadalka ada fahmayt beenga may welay usuk zedka kajar horta usuk kalkun wala oo adlahadlahayt beenga may hadalka zed makajar adlata sooblan firi beenga ngasa aye daahirulafda hooble firon zeed ba ertahin zeedna gabalka kijara beengan nagda laakin ad gasadka anta injeed zeedko kale injeed mana fiyawi gasadkiida kol ninigaasoy kolkun saas hooble kufakada kor tawridaasana sameeye adoo beentin kimbinawta tawridaasa sameeyes masala tawridaas yani waa kisaas misme maylata zeed rooga yalkali meelin tan e zeed ma roog meelin tan e zeed ma roog yani meelin inte ho adtagda markaas meelintan meelin deedna roogsa gurug heeda kajar adi fadaad meelin al iskolku ma infaaday meelin gurugi dong anfaamayo mana adin meelin surunkun eegna deed mana yani saas oo kale may ba kumid aha yani beesi gabtay lakari beesi gabtay galantay shiling makajar yal mana shiling galantay makajar galantay hebr bua shiling makajaroba jeebka laakin bu adi fadaw galantay shiling makajar yal mana waxyaalo saas kale hoo ad tawriil eraw sabaysado mana dadwalmad fukaan ya kasaayen reerbaar er kasi jiran geesyoor laguda jira fikida meel ka jiray yani saaso kalkun reed yani tawrid saaso mana fikidi meelo salakami mathalan yani iblay furuntaado erti oo kala gabarti zawjidi zaynabo furuntiya zaynabo sida ma lijeedo to kale lijeedo mana e tobay tawriba samaysay mafurmaas marka saas oo kale tawrid saasiya wama kalkun hoobo tawridaas kinsuurta waas adoo been sheegna tawridaas sameey korta mana oo si toosa beento sheegdo lanka marka badbaadiy koraye isku binaawsilay mana wamacna tawriyati tabaysad macnaheed maybua an yaksida huwa shaksi ninkasado ay bicibaarati cibaarati shak shaksada hadalshay dawaaqshay bikalaamihi maqsudan kasad saxiihan fiha inin kasado zeedkusla zeedku kale inta roogna eh laysa huwa maqsudka unhaane laysa huwa shaksada unhaane kaadibanki been sheega unhaan binisbati ilayh ila nafsi nafsi shaksi shaksig naftatidi soob nisba been in sheegahay wain kana huwa shaksa kadibanki ben sheega waa baade fi dahiri lafdi lafdag daahir shay seed intum roogiya le seedkin waa kijarba daahir koob tero been abaate wa binisbati hadilan firi ilaa maagi hadilan firi been abaate wain kana kadiban baadoy binisbati hadilan firi ilaa maagi lan firi been abi sheegoy yafhamu lmukhadabu kala lahadalay humaaga fahmaa walaw taraka huwa shaksigi kutabo atawriyata tabeysad kutaba wa adlaqa furo cibaarat alkadibi beenta lafdishaba furo foolba beentaba ngesed falaysa huwa kadibkaas oy bixaraamin mahaan fi hada alxaali may langana kabadbaadiyahay xaaladan tan harang ewa wastadala alculamaa culamada islaamka daliil silen lijawaazi lkadibi beenbinaanantiya fi hada alxaali xaaladan tan e beenbinaanta daliil silen bixadisi umi kalfum radi allahu taala canha umi kalfum xadiisan daliil silen ana ana uma kalfuma samicad meertay samicad may degday rasuulalahi degdi sala allahu alay slam yaqulu rasuulka halka goolawa degdi layta alkadaabu been badana mahaan dembigi beentima deraw been waaba sheegay lakin dembigi beentima deraw mana been badana mahaan aladigi yasluxu huwa aladigi suubiya bayn annaas dadka dhadi hagaajiya lamadan gabila isgalan lamada qof isgalan dati o kalku hagaajiyahay ibilow mayka lahayay ibilow maslaxadiis ogolaka lahayal waana beentis maaer kan ansayd hadan ibilow saka lahayay maslaxay ogolaka lahay beentis waan maaer dadkiya may fadahay hagaaji mufsid bayn naas ma eh muslix bayn annaas wa adoo dadka dhadiyo hagaajiyaas been sheega kortuu fayanmi huwa shaksigi ziyaadiya hayran hayr ziyaadiya fayanmi deersiya noolare fayanmi fayablugu deersiya hayran hayr deersiya o yaqul huwa shaksigi hayran kagoolaw hayra kagoolay maana lamadan ha islaacifaday muttafaqun caleyh hadiskana muttafaq zada muslim imam muslim fi riwaayatin may ziyaadiye qaala uma kala soo meertay walam asmac anaan madhegno anabiya madhegno yurakhisu hal fasacaw huwa rasulka fi shayin shay fasacaw madhegno shaygoo mimaagi kumide yaqul naasu dadka dhaayan dadka wala kagoleen oo beente rasuulka fasaxa madeegnaas ilaa fi talaatin sid walhaad maahin yani hiya yaman lijeeda umukalsom alxarba xarboolka been sheego oo xarboolka been sheego kore o rasuulka sala allahu alayhi wasalam marki dulimaadkus waago njeed koofra njeeda erijar manaa si odowka manaa hoob ogaadan inta si hasinjeedna hoob odowka inta jar waago njeedna leer odowki diyaarana koofra njeedna leeray dadka taas afta la eediyey saasala welay wala wareegdare inta lanjeed waabo lanjeed kalkun been sheeg asxarbad laka been sheeg binawta ko walislaax bayna annaasi dadka dhatiyo la suubiyon kadalika islaax bayna annaas arba laka been sheeg kaalida haan kudilni kadaali duniya lilay mana islaax bayn yani walka been sheeg korti walislaax bayna annaasi dadka dhahdiyo la hagaajiya oo lamada qof dhatiyo hagaajiya walka been sheeg kor iwa xadiis arajuli tacniim ay nijeed xadiis arajuli antum mafcuul lay alxarba tacniim ay alxarba nijeed walislaaxa bayna annaasi anlijeed wacdita rajul anlijeed kuli maful rajul been sheegow shey imraata beentisan sheekoya rajulka ma sheekoya nagdisan sheekoya kolku idiba shaltama walkale meeliyaalma leh ooba been insheegne runga sheegeen ert wal shaltabeen been asku sheega sibyaalka badbaade hida dhisnaatol fadahay bulshada lamada sooji zoojeenka shareecad may eedanka dadaalasa ini di dhisnaatoolin shaltam kolku waliba shaltab laambasheenaw oo yani waa kay shaltab laambasheenaaw walka dadaali hata been insheega lilay mana zawjadi taa arinta taa been insheega lilay mana inta jarti zawjado kale gamilo awre kaba inta jart misaaidka kukoy wacdada hoka daayin inta haysisa lay mana ay wacdisa rajul imraatahu insheekoy kor meeshako taas oo kale yan gee koobsatay meelo idoo yani qaraabe walaha fiiriyaasay doojka koobsatay hadaaytay kalkun been sheegaas wacdisa almarati bilaantiyana insheekoyawshe zawjaha intilishaltaba lahay in been sheegaas yen subinasal salsabkaasala ben oo xaaramahayti yalabinayo wala lambinhaya me lamadan dhoosin la ay salsable mana daraadi walka dadaala si salsabka walsibilka dadaala kor shareecada ma eedanka dadaalasini lamadan dhoosin salsab baawlxasi cala tatabuti fima yaqulhu wa yakiihi walahu alam